bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin aljawaazim qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wyujzm اlficlu bilam fi الnafyi wاllaami fi اlamri wala fi الnahyi wmin xuruufi اljasmi ayضa lama wman yazid fiihi yaqul alama taquulu lam tasmac kalaama man cadal walaa tukhaasim man idaa qaala facal wakhaalidu lamaa yarid mac man warad waman yawadu falyusali wakhaalidu lamaa yarid mac man warad waman yawadu falyuwaasil man yawad wain talaahu alifun walaamu falaysa hayru lkasri wasalaamu taquulu laa tantahir lmiskiina wamithluhu lam yakun iladiina win tara اlmuctala fiiha ridfa awaakhir اlficli fasimhu اlxadfa taqulu laa taأsa walaa tu'di walaa taqul bilaa cilmi walaa taxsu طilaa wa anta yaa zaydu falaa tasdad cana walaa tabic ilaa binaqdin fi mina wاljasmu fi اlkhamsati mithlu اnasbi faqnac biiijaazi waqul lii xasbi intaa waxaan ka gelaynaa wax la yidhaahdo jawaasim macnaha waxa adawaadka wax reebo yaa lagala jeedaa marka jawaasimta waxaan idhi ficilka mudaaric qabla dukhuuli الnawaasib wاljawaasim yakuunu marfuucan limaada litajarudihi can الnaasib wاljaazimi oo waxaan hore usoo sheegnay alcaamil اlmacnawi huwa aladii yacmalu fi ficl mudaaric wayarfacuhu haddii naasib uu galo min axadi nawaasib اlcashara fayakunu mansuuba wa yakunu dalika الnasbu bxasabi xaali اlficli in kaana صaxiixa aakhari aakhiri fabilfatxati wa in kaana muctala fabilfatxati اlmuqadarati calى اlalif wa in kaana min amhilati اlkhamsa fabixadfi الnuuni minha marka jawaasimtii buu hadda maanta nooga galayaa in kaana dakhala calayhi axadu adawaati اljasmi fayujzam ayib jasmiga ficilka mudaarica in kaana saxiixa alaakhari in kaana saxiixa alaakhiri fayujzamu bisukuun lam yadrib lam yasmac lam yaqtul lam yadhab wahaakada wa in kaana muctala alaakhiri fainahu yujzamu bixadfi xarfi اlcila asoo ramaa yarmii a lam lageli lam yarmi lam yadcu lam e, yakhsha alifti waa la goyna wain kaana min alamhilati اlkhamsa fayujzamu bixadfi annuun marka jawaasimta almuhim ficilka la jasminaya intaasoo xaalou leeyahay an yakuuna saxiixa alaakhiri oo bisukuun lagu jasminayo inuu muctal yahay oo bixadfi xarfi lcila lagu jasminayo inuu min amhilati alkhamsi yahay yujzamu bixadfi nuun saddexdaas waay jawaasimta wax jasmisaa laba qeybay u qeybsantaa qeybta ugu horeyso waxaa weeyaan maa yajzimu ficla waaxida oo hal qeyb ah qaybta labaad maa yajzimu ficlayni ithnayni laba ficil wax jasminayo marka hadda wuxuu ka bilaaba musanifka maanta waxaan akhrinaynaa qeybta ugu horeyso oo hal ficil jasmiso qeybtan waxa weeyaan min xaythu alcadad waa afar haddii la faahfaahiyana sideed baa la gaarsiin karaa oo mathalan lama haddii la yihahdo alam lagu daro lama haddii la yihahdo alama lagu daro laamu lamri haddii laamu ducaa lagu daro laa fi naahi laa fi ducaa lagu daro mid kastaba labaa laga soo saari karaa marka kulligeed waxay ka siman yihiin kulligood waa xuruuf mid oo isim ah kuma jiro wax kale ee eh, ma ah kulligood wada xuruuf waay kulligood hal ficil keliya ay jasmistaan intaasaan hadda maanta ka hadlaynaa kadib waxaa noo imaan doona maa yajsimu ficlayni oo ayaga qeybsamo markaasuu musanifku yujzamu lficlu ficilkii waa la jasmiyaa bilam baa lagu jasmiyaa fi nafyi xaal ay tahay walaami wa bilaami baa lagu jasmiyaa laamu lamri fi lamri xaal ay tahay walaa baa lagu jasmiyaa fi nahyi xaal ay tahay ama bilam baa lagu jasmiyaa lamtoo fi nafyi ku sugan walaami baa lagu jasmiyaa laamtoo fi lamri a ah, walaa baa lagu jasmiyaa fi nahyi wa min xuruufi اljasmi waxaa kamid a aydan ku noqone lamaa ayaa kamid ah hadda wuxuu noo sheegay lam iyo laamu lamri iyo laa fi nahyi intaasuu noo sheegay wa min xuruufi اljasmi aydan lama ayaa kamid ah waman yazid fiihaa ninkii ziyaadan ziyaadiyane yaquulu waxau leeyahay alama marka musanifka lam iyo lama iyo laamu اlamri iyo laa fi afartaas weeyaan markaasu wuxuu ri waxaa dhici karta lamaadi in hamse lagu daro alam maa la yidhaahdo waxaa lamid eh lamtina in hamse lagu daro alam la yidhaahdo kulligeed waxa waaye xarfu jasmin ay wadan yihiin eh, lam iyo lamaa wax badana iska waafaqaan oo mid kastaba xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaaric lama i lam waxay wadaagsadaan ficilka mudaaric waa jasmiyaan oo lamaa yadkhul lam yadkhul aa laleeyahay nafyin lam xarfu nafyin wa jasmin nafyina waa ziyaadiyano waa diido wa qalbin lilmudaarici mudaaricana mustaqbalkii bay ka bedelaan maadii bay u bedelaan lam yadrib hore uma garaacinaa lagu leeyahy wax kaa soo dhaafay markaad inaad nafsid aad rabtid lamtiya ficilka mudaaric la gelina bikhilaafi lan lanna mustaqbal bay ka dhigtaa lan yaquuma haddaa tiraa hadda kadib isma taagi doono walidaalika ilaahay fain lam tafcaluu walan tafcaluu yuu yiri jala jalaaluhu fa in lam tafcaluu hori hadaadan waxaan u qabanina walan tafcaluu dib dambana uma qaban doontaane fataqu naara waxa idinla gudboon sameeya saasaa lagu yiri marka lam waxa weeyaan ilamaaba xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaaric bay isla yihiin waxay ku kala duwan yihiin wax badan laakiin ahamu shay waxa waaye lam waxaa la tawaqucaya annahaa lama aan dhaha lama waxaa la tawaqucayaa waxay nafisay inay dibka imaan doonaan haddaad tiraahdid sirtu walamaa adkhuli lmadiinata waan socday madiinada ma gaarin marka hadda waad anfiso magaalada ma gelin baa tiri laakiin waxaa la tawaquca inaad geli doontid bikhilaafi lam haddaa tira lam adkhul ilmadiinata rajo lama laga qabo macnaha inaad eh, eh, inaad hadda gasho marka macnahaasna waa u dheeraad marka afar xaraf weeyaan lam i lama iyo laamu lamri iyo laa fi nahyi afartaas weeyaan marka laamu lamri waxaa lagu daraa laamu ducaa waa iska laamlamri dilcarabi ahaan laakiin taaduban maca allahi yaa waxaa la yidhaahdaa laamta oo masaadira min almakhluuqaat ila llahi ducaa waay waxaa laleeyahay mathalan haddii aad tiraahdid hadda eh, haddaad tiraahdid eh, liyadrib haddaad tirahdid amar waa ilaahay wuxuu nagu yiri liyunfiq duu sacati min sacatihi amaruu ilaahayna siiyo asaadir min allahi ilayna fahuwa amr annaga maxaan dalbaynaa dadka oo ahlunaarka naarka acaadana allahu minhum waxay leeyihiin wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabuka laamtaas waxa weeyaan laamu ducaa baa la yidhaahdaa liannahu ilaahay wax amri kara ma leh sidaas baa waxaanu leenahay waxaa weya laamtaas waa laamu ducaa ta'aduban laakiin xaqiiqa ahaan carabi ahaan waa laamu lamri laadana sidaas oo kale naahiyada ah laa tushrikuu hadduu ilaahay na yidhaahdo amar waayo haddaan aan idhaahda laa tucadibna yaa rabbana laa tucadibna laadi naahiya waa tahay laakiin man aladii e, yaqdir an yanha allah tacaala abadan markaasaa leey laa fi ducaa waay oo waa ilaahay baad baraysaa laa tuaakhidna laa tucadibna e, haakada laataas marka laakiin e, luqa ahaan waa isku laa laakiin min xayثu alcaqiida lagu kala saari kali wa yujzamu ficlu ficilkii waa la reebaa bilan baa lagu reebaa fi nafyi xaal ay ahaatay walaami a lagu reebaa fi lamri xaal ay ahaatay walaa a lagu reebaa oo fi nahyi xaal ay ahaatay wa min xuruufi اljasmi waxaa kamid a saddexda la sheegay waxaa dheeraad aydan lamaa waman yazid fiiha ninkii ziyaadana yaqul wuxuu leeyahay alamaa sidii alamaa loo dhihi karaa alamna loo dhihi karaa idana lamtia lagu ziyaadi karaa alam nashrax oo kale wa mithaalyaalkeedii marka waa kana taquulu waxaad leedahay lam tasmac ma aadan maqlin kalaama man cadala nin canaantay kalaamkiisa ma aadan maqlin walaa tukhaasim lam tasmac tasmacu ayad ficilka lamaa gashay waa la reebay aakhirkiisa waana saxiixu laakhir waa majzuum bisukuun waa walaa tukhaasim hala doodin man idaa qaala nin ninkii haddii uu hadal yidhaahda facala samaynay nin oo kaa awood badan oo wuxuu ku amro haddaad diidid cagsigiisa kugu samaynaa waxba ha la murmin marka laadi oo naahiyada ah tukhaasim waa majzuuma bisukuun waa ficil oo saxiixu laakhir marka lam ilaa a lagu miithaaliyey wa khaalidu ninka khaalid leedaha lamaa yarid weli ma uusan aroorin ou ma uusan imaanin ou ma uusan gelin maca man warada dadka yimaadeen ama ceelkii macnaha aadeen weli lama socdo laakiin waa la rajaynaa waay waman yawaddu ninkii jecelne falyuwaasil ha xariiriya man yawadu ninkau jecel yahay tan waxa weeyaan wakhaalidun lamaa yarid yaridu ay ahayd warada almaaa yaridu waa aroorayaa lamaa baa layihi lamaa yarid aa la yidhi ayib tan kale waxaa weeyaan falyuwaasil laamtaas laamu lamri a marka hadda waxaa weeyaan intoodi waa lagu mithaali lamti lam tasmac laadi laa tukhaasim lamaadi lamaa yarid laamu lamrigii falyuwaasil intaas waay wa in talaahu ficilkii majzuumka hadduu raaco alifun wa laamun alif iyo laam hadday ficilkii majzuumka gadaal ka raacaan falaysa ma laha gayru lkasri hoos dhig waxaan ahayn mala wasalaamu calaa man carafa alxaq haddii ficilkii oo reebnaa haddii alif iyo laam ay ka dhaco oo kadib maraan oo iltiqaau saakinayn ou dhaco ficilkii hoosaa waa lahoos dhiga marka lahoos dhiga ficil waad og tahay oo hoos dhig asmaaduu gaar ku yahay ficil hoos dhig ma aqbalay tan marka xaraka ay icraab keentay ma ahani xaraka daruuro ay keentay keli a waay mithaalkeedii taquulu waxaad leedahay laa tantahlaa tantahir ilmaskiina laa tantahir micnaha waxa weeyaan ninkii miskiin almiskiina laa tantahir ha ku qaylinin oo ha nahyinin almiskiina ninkii miskiinka ahay fiir laa tantahir ay ahayd ra'dii oo reeban yaa al ay kadib dhacdo almiskiina hamsada al ku jirto hamsatulwasli waa iska dhacaysaa laam reebanoo almiskiin laamteedii iyo ra'dii oo reebanaa kulmay markaasaa waxaa la yidhi ra'di ha la hoos mariyo macnaha waxaa weyaan haddii la yihah nahara almiskiina waxa weeyaan waa ku qayliyey sidaas waay taasaa la yihahda fa ama alyatiima falaa tanhar nahriga saas waay wa mithluhu waxaa lamid eh qowl اllahi tacaala lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin lam yakun aladiina lam yakun ayadoo ahayd oo ficilka u reebnay yaa laam ay kadib dhacday marka laamti way reeban tahay nuunti waxaa loo hoos dhigay takhalusa min iltiqaa'i saakinayn wa in tara almuctala fiiha ridfa awaakhira alficli fasimhu lxadfa marka hadda waxaa lagu soo sheegay ficilka kuwa halka eh, adawaadka halka ficil jasmiyo inay afartaas yihiin waxaa kaloo noola soo sheegay ficilka ay jasminayaan hadduu saxiixul aakhir yahay sukuun in lagu jasminayo haddii iltiqaau saakinayn ou dhacane in ficilka la hoosdhabayo takhalusan haddana qeybtii labaada lagu sheega waxaa lagu yiri wa in tara muctala ficilkii jiranaya haddaad aragtid fiiha fi lafcaali اlmajzuuma ridfan in la dabageliyey awaakhira alficli ficilka aakhirkiisa in la geliyay haddaad aragta fasimhu waxaad dhadhamisaa aada dhadhansiisaa alxadfa inaad wax ka goysid wuxuu leeyahay wa in tara almuctala alxarfa wa in tara haddaad aragtid almuctala ay alxarfa almuctala fiiha fi alafcaali haddaad xaraf jiran aad ku aragtid ridfan asoo ah la dabageliyey awaakhir alficli ficilka aakhirkiisa eh, la dhigay hadaad aragtid xaraf muctal oo ficilka ugu dambeeya intaasaa lagala jeedaa ridfan asoo ah ridfi waxaa la yidhaahdaa haddii daaba aada fuushid ninka daabada mathalan faraska hore ka fuulo ninku gadaal ka saara waxaa la yidhahdaa waa nin murdaf ah oo macnaha eh, ninkan baa la dabageliyey marka haddaad aragtid ficilkii oo aakhirkiisa laga geliyey xaraf min xuruuf alcila oo alif iyo waaw iyo ah maxaad samaynaysaa fasimhu lxadfa markaas waxa weeyaan waa inaad ku calaamaysaa inaad goysid ama fasimhu fa adiqhu dhadhansi alxadfa marka ficilka hadduu muctal yahay majzuumna ou noqdo anahu yujzamu bixadfi xarfi alcila mathala ficilkan yadcuu ou ahaa lam baa gashay lam yadcu waawgi waa la gooy yarmi ou ahay ficilkii mudaaric lam baa gashay lam yarmi yaadi waa la gooy wuxuu ahay yakhshaa lam baa lagi lam yakhsha alifki waa la gooy sidaasaa loo jeeda marka xaaladan waa xaaladii labaad ida kaana alficlu اlmajzuumu muctala baxadi axrufi الthalaatha faina jazmahu yakunu bxadfihaa intaas le taquulu mithaalahaan waxaad leedahay laa ta'sa haka murugoonin walaa tu'di ha dhibin walaa taqul hana dhihin bilaa cilmin walaa taxsu hana ka banin ailaa khamradii sidaasaad leedahay fiiri hadeertaan ta'sa ficilkaas ta'saa ou ahay fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin marka ficilkii alif baa tasaa asigoo ahaan lahaa yaa alif gadaal ayaa laga gooy laadiyaa yaa gashay laa ta'sa a layidhi ayib tu'di aadaa yu'dii ya buu laa naahiyaa la geli laa tudi adi waa la gooy walaa taqul kuma jirta iyada waa iska beytkaa lagu dhamaystiray laa taqul ficil muctala ha ahaada laakiin ictilaalkiisa aakhir xarfi ma ah inamaa ficilka taqul waa wasadka u ka jiran yahay asalkiisa qaalabuu ahay aliftaasuu ku jiran yahay laakiin naxwo shaqa kuma laha xarafka dhexaad shaqa kuma laha inama alcibratu bilmuctali idaa kaana fi aakhiri اlficl walaa taxsu haka banin aطila khamradi iladaas waxa weeyaan waxa oo laysku subkana waa la yihahdaa mathalan laamiga oo kale sidee subaga oo kale ila waa la yidhaahdaa khamradana waa lagu macaqabaa liannahu sidii waxaan laamiga markii jirka la saaro ay u dabooleysay khamradan caqliga u dabooshaa marka xasaa yaxsu wuu kabaday shaahiga waxa la qubqubiyo yaa la yidhaahdaa marka taxsu aydoo ahayd yaa laa naahiya lageli laa taxsu ayib markaasuu ri wa anta yaa zaydu falaa tasdad cana walaa tabic ilaa binaqdin fii mina wa anta yaa zaydu zaydow falaa tasdad cannaa annaga hanaga siyaadsanin walaa tabic hana gadin oo fii minan markaad joogtid ilaa binaqdin xaalo mooye beec muajal ha gelin haddii ayaamu tashriiqa meesha la joogo ummaddii oo dhan ay malaayiin isku imaanayso aad doontid inaad wax gadatid ood wax gadid dadka aad wax ka gadaysid beec muajal ha ka gadin liannahu meesha saddex maalmood kadib waa lagu kala tegaa ninkii aad tiri beycan hadaadan aad tiraahdo laba bilood kadib lacagteed iska keen meelaad ku arkaysa lama arko marka binaqdin ay bixaalin wa yadan biyadin hadaadba mina wax ku gadaysid waxaad xaala ku gado hoo ana io dhiib ku gado sidaasaa naqdi la yihahdo marka hadda midkan waxa weeyaan mithaalkan hadda wuxuu meesha ka galaya ma leh ficilkii oo ah majzuum oona saxiix laakhir ah muctal ma aha waxa laga hadlaya kuma jiro tasdad waxa waa ficil oo mudaacaf ah haddii uu ficilka mudaacaf yahay yasdaadu laba daal baa ku kala jirtay aliftiisi waxaa loo tuuray min ajli iltiqaa'i saakinayn ficilkan waxaa loola dhaqmaa tasdad hadda ficil inuu yahay saxiixu laakhir waay cilada ku jirta sarfigay qusaysaa naxuma qusayso waxaa lamid eh walaa tabiica lamid eh baaca yabiicu ay ahayd laadiyaagis laa tabiic ay noqotay yadii dhexda ku jirta liiltiqaa'i saakinayn loo geday qadiya sarfiya waay wاljazmu fi اlkhamsati mithlu الnasbi faqnac biiijaazi waqul lii xasbi waاljasmu fi اlkhamsati shantii aan soo sheegno amhilat lkhamsa lalahay markii in la reebo la doono mithlu nasbi sida loo nasbi jirayaa loo jasminaa waxaana soo dhaafay alamhilat lkhamsa waa yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina weeyaane annahaa tujzamu bixadfi nuun marka waxaa lagu leeyahay meeshaas in lagu sheegay aheedoo la yidhaahdo wa xadfuhaa liljasmi waاnnasbi sima ka lam takuni litarumi madlama uu ibnu maalig yiri fiiri sidaasuubu ku dhameey wa xadfuhaa nuunta yafcalaani ku jira in la xadfaaho simatu liljasmi waاnnasbi calaamay u tahay isimka inuu ficilka majzuum yahay marka waxaa weeyaan khulaasaة اlqowl ana alafcaala ana alamhilata alkhamsa tujzamu bxadfi nuuniha kamaa kaanat tunsabu bxadfiha intaas keli a weyaan marka maa yجzimu ficla waaxida aan dhahna intaas hadda aan ku dhaafno icraabti aan u laabano wayujzamu اlficlu bilam fi الnafyi wاllaami fi اlamri walaa fi الnahyi alwaaw اlاstinaaf yujzamu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli wahuwa marfuuc bdama ظaahira alficlu naa'ib اlfaacili marfuucu calaamatu rafcihi dama ظaahira wاljumlaة yujzam اlficlu laa maxala laha min اlcraab lannaha mustanafa bilam albaaءu xarfu jar lam xarfu lam majruuru bilam albaaءu xarfu jar lam majruuru bilba mabniyu cala sukuni fi maxali jarin aljaaru majruuru mutacaliqu biyujzamu fi الnafyi jaaru majruuru mutacaliqu bmaxduufin taqdiruhu kaa'inatan fi الnafyi wاllaami alwaaw xarfu caطfin allaami macطuuf calى lam wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira fi اlamri waa xaal min allaam sidii fi nafyi oo kale walaana waxa weeyaan alwaaw xarfu caطf laa macطuufu calى lam mabniyu calى sukuni fi maxali jarin fi nahyina waa xaal w min xuruufi اljasmi ayضa lama wman yazid fiihi yaqul alama alwaaw lilistinaaf min xuruufi jaaru wmajruur xuruufi mudaaf aljasmi mudaafun ilayhi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiru kaa'inatu lama mubtada muahar mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin walama lama hi min xuruufi اljasmi ay kamid tahay saas waay ayضا mafcuul lficli maxduufin taqdiruhu aadya idu ayضا mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira wman alwaaw xarfu caطfi man ismu mawsuul bmacna اladii mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin mubtada yazid ficlu shardi majzuumu biman maxaan idhi taas man ismu shardin wman yazid fiiha yaqul alama man ismu shardin jaazimu yajzimu ficlayn alawl ficlu shardi wthaani jawaabuhu jazaauhu yazid ficlu shardi majzuumu biman wcalaamatu jasmihi sukuun fiiha jaaru majruur mutacaliqu biyazid yaqul jawaabu shardi majzuumu biman wcalaamatu jasmihi sukuun alama mafcuulu yaqul mabniun cala sukuuni fi maxali nasbin wman yazid manta mawsuula maah man xarfi oo ismu shardin waa ism xarafna ma ah taquulu ficlu wa faacilu lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaaric tasmac ficlu mudaaricu majzuum bilam wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru musatun wujuuba taqdiru anta kalaama mafcuulu bihi mansuub kalaamun aan hadda ii qoran waxaas khalad waa kalaama mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira kutubtan oo hadirtaan aniga matniyaran hadda wax ka akhriyo hayaa akhtaadiisa aaday u badan tahay liannahu tibaaco waay dadka wax tibaacaynaya kutubta dad tijaariyiin a waaye dad ahlucilmi waa ku yaryihiin marka shaqalka musanifka shaqalkuma laha dibaacada weeyaan wax badanna wax cilmi yaraana ka reebayso wax badanna akhtaada madbacadaa keenayso marka adiga waxaa lagaa rabaa naxwo aad isaga ilaalisa akhtaada sidaas oo kale ah inaadan ku raacin unbaa lagaa rabaa marka kalaama mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira waxaan ugu baraarujinin inta akhta aan soo dhaafay liannahu dabacaadkii way iskhilaafsan tahay waxaa laga yaabaa khata aniga ii qoran in nuskhada kaleo cidda kaloo dhegeysanaysa ay haysato inaysan u qornayn marka almuhim sida sawaabka inaad u akhrisid unbaa muhiim ah kalaama mudaaf man ismu mawsuul bimacna aladii mabniun cala sukuuni fi maxali jarin mudaafun ilayha cadala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru yacuudu calaa man wاljumlaة min alficli wاlfaacili cadala laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wa khaalidun lama yarid mac man warad wa khaalidun alwaaw isnaaf khaalidun mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi dama daahira lama xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaarici yarid ficlu mudaaricu majzuumu bilama wa calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatinu jawaaزin taqdiru huwa yacuudu ilى khaalid wاljumlaة min alficli wاlfaacili lama yarid fi maxali jasmin fi maxali rafcin khabaru mubtada wa khaalidun khaalid lamaa yarid ma imaanin maca man warada saas wa maca waxaa weeyaan darfu makan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira maca mudaaf man ismu mawsuul bmacna aladii mabniun cala sukuuni fi maxali jarin mudaafun ilayhi warada ficlu maadin mabniun cala alfatxi wاlfaacilu damiiru mustatinu jawaaزan taqdiruhu yacuudu ilaa man wاljumlaة min alficli wاlfaacili warada laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuul wاdarfu maca mutacaliq byarid wman yawadu alwaaw xarfu caطfin man ismu sharطi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficl sharطi wاthani jawaabuhu jazaahu yawadu ficlu mudaaricu majzuumu ficlu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmihi asukuun اlmuqadar waxay ahayd yawad waxaa waaye ficilkii aakhirkiisii laba daal oo isku mid ayaa yimaadeen marka tan hore awal bay ay reebneed kii dambe markii la reebay laba xarafoo saxiix ay noqdeen labadooda lama goyn karo marka waxaa laleeyahay labadii baa laisku idqaamay waxaa loo hoos dhigay waxaa loo kor dhigay takhalusa min iltiqaa'i saakinayn marka yawadad ay ahaan lahayd labadii daala laisku idqaamay midka dambe marka yawadu waa iska jasmisan tahay ficlu ficlu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmihi الsukuun wa inamaa xurika takhalusa min irtiqaaءi saakinayni oo tadciifkaas oo laysku keenay طayib wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yacuudu ilىa man falyuwaasil alfaaw waaqicatu fi jawaabi shardi allaamu laamu اlamri yuwaasil ficlu mudaaric majzuumu bilaami اlamri wa calaama jusmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yacuudu ilىa man wa man yawadu wa man ay ladii yawadu mantaas haddaan mubtada ka dhignana wax diidaya male wa man ay ladii yawaddu falyuwaasil man yawaddu haddii mantii aan mawsuula ka dhigno mubtada jumladan yawaddu silatulmawsuula laga dhigaa jumladan falyuwaasilna waxaa laga dhigaa khabarkii mantiteeda ahayd baa laga dhigaa haddaan man ismu shardi ka dhigno yawaddu waa ficlu shardi jumladan falyuwaasil allaamu laamu lamri yuwaasil ficlu mudaaricu majzuumu bilaami اlamri wcalaamatu jismihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaزin taqdiruhu yacuudu ilىa man wاljumlaة min alficli wاlfaacili falyuwaasil fi maxali jasmin jawaab shardi ama fi maxali rafcin khabaru mubtada labadiba waa suuragal wman yawadu falyuwaasil man yawad man ismu mawsuul bmacna aladii mabniyu calى sukuni fi maxali nasbi mafcuulu bihi yawadu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhiri wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaزin taqdiru yacuuda ilىa man wاljumlaة min alficli wاlfaacili yawadu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wain talaahu alwaawu xarfu caطfin in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wthaani jawaabu jazaahu talaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadaraةi calى اlalfi manca min duhuuriha tacduru fi maxali jasmin ficlu shardi wlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam alifu faacil muahar marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi walaamu alwaawu xarfu caطfin laamu macطuufna calى alif wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi dama daahira ayib falaysa alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi laysa ficlu maadin naaqis tarfacu ism watansibu اlkhabra mabniyu calى اfatxi gayru ismu laysa marfuuc calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi gayru mudaaf alkasri mudaafun ilayhi majruur wa khabaru laysa maxduufu taqdiiruhu falaysa lahaa gayru alkasri lahaa oo kale falaysa lahaa ay litilka alafcaal oo alif iyo laam ou la xariirsada afcaashaas ma leh gayru lkasri marka laha jaarun wa majruurun mutacaliqu bikhabarin maxduufin taqdiiruhu kaainat kaa'inan khabaru leysa falaysa laha gayru اlkasri wsalaamu aلsalaamu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira wاlkhabaru maxduuf taqdiiruhu wاsalaamu calىa man carafa alxaqa waxaa rabta la iska soo qadaraya waa tamaamu lbeyt waay taqulu ficlu wa faacilu laa naahiya tantahir ficlu mudaaricu majzuumu bila annaahiya wa calaamatu jasmihi الsukuun wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaaءi الsaakinayni wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta almiskiina mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi w mithluhu mubtada w khabaruhu maxduuf taqdiiruhu wa mithluhu qowluka hadaad lam yakun iladiina qur-aanka waa milacsan kartaa oo lam yakun iladiina kafaruu ama kalaam oo adiga min cindika waa ka dhigi kartaa hadda aayad ahaan kuma caddo marka wa mithluhu qowluka lam yakun iladiina lam yakun iladiina faazuu fi lmadrasa cadadan qaliilan waa iska dhigi kartaa waxaa rabtaa keeni kartaa ayib lam yakun iladiina lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yakun ficlu mudaaricu majzuum bilam w calaamatu jasmihi sukuun wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaaءi saakinayni aladiina ismu yakun mabniyu cala alfatxi fii maxali rafcin ismu yakun waay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اkitaabi wاlmushrikiina munfakiinadaasa khabarkii haddii aayadii aan ka dhigno munfakiina khabaru lam yakun mansuub wa calaamatu nasbihi lya niyaabatan can ilfatxa liannahu min eh, liannahu jamcu lmudakar saalim jumladan kafaruu min ahli kitaabina silat lmawsuul waay wain tara almuctala fiiha ridfa awaakhira alficli fasimhu lxadfa wain tara wain alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazim yajzimu ficlayn alawl ficlu shardi wathaani jawaabu jazaahu tara ficlu shardi majzuumu bin w calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta almuctala mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi fiiha jaaru majruur mutacaliq bitara ridfan mafcuul bihi thaani haddii taraadii laga dhigo taraa oo cilmiya haddii laga dhigo wa in tara haddaad ogaatidood ku cilmi yeeshatid aada leedahay almuctala fiiha haddaad taraadi bimacnaa taraa ru'ya oo basariya ka dhigtid ridfan xaal baad leedahay hadda waxay ku fiican tahay ina ru'ya oo basariya laga dhigo ishaada haddaad ku aragtid fiiha fi tilka alafcaali ridfan ama Eh, iyadoo la eh, dabageliyay awaakhira alficli xarafkii jiranaay asoo ficilkii gadaal laga geliya haddaad aragtid fasimhu lxadfa saas waay marka ridfan xaalu min almuctali mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi ridfan ayib ridfan waxa waay waa masdar wa huwa yacmalu camala ficlihi yarfacu alfaacila wa yansib almafcuula wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaزan taqdiiru huwa awaakhira waxay noqonaysaa mafcuulu liridfi mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhiri awaakhira mudaaf alficli mudaaf ileyh majruur macnaha ridfan ay marduufan isagoo gadaal laga raaciyey fasimhu alfa waaqacatu fi jawaabi shardi sim ficil amr mabni cala sukuun walfaacilu damiiru mustatin wujuuban taqdiru anta walhaau damiir mutasil mabniyu cala dami fi maxali nasbin alxadfa mafcuulu bihi thaani ficilkan saama waxa weeyaan laba mafcuulu qaadanaya yasiimu simhu hada mafcuul awal alxadfa mafcuul thaani wاljumlaة min alficli wاlfaacili fasimhu اlxadfa fi maxali jasmi jawaab الsharطi طayb taqulu laa taأsa walaa tu'di walaa taqul bilaa cilmi walaa taxsud طilaa taqulu ficlu wafaacilu laa taأsa laa naahiya taأsa ficlu mudaaricu majzuum bila annaahiya wcalaamaةu jasmi xadfu xarfi اlcila wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاljumlaة fi maxali nasbin maqulu taqul walaa tu'di ilaa ta'sa isku ciraab waay waxay ku kala duwan yihiin tanna alifaa laga gooy oo ta'saa bay ahayd tanna tu'dii bay ahayd ya baa laga gooy labadaba laba xuruuf cilo waay walaa taqul alwaaw xarfu caطfin laaxa naahiya taqul ficlu mudaaricu majzuum bilah annaahiya wcalaamat jismihi sukuun bilaa cilmin jaaru majruur mutacaliqu bitaqul walaa taxsu iyo laa ta'say lcraabta idna majzuum bilah annaahiya wcalaamatu jasmihi xadfu lwaawi waa dhihi kartaa xadfu xarf lcila waa dhihi kartaa labadi waa isku macno aطilaa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى اlأlifi manaca min duuriha tacadur طilaa haday tahay walaa taxsu طilaaa haday tahayna mansuub bifatxa daahiraad leedahay wa anta yaa zaydu falaa tasdad cana walaa tabic ila binaqdi fi mina beytkan warada fi gayri maxalihi calى xasabi fahmi liannahu afcaashan waa afcaal saxiixa ah biictibaari naxwi saxiixay ku tahay wa biictibaari sarfi muctalay ku tahay ayib markaasaa waxaa laleeyahay wa anta alwaaw istinaaf anta damiir munfasil mabnun cala fathi fi maxali rafcin yaa xarfu nida zaydun zaydu ismu munaada mabnun cala dami fi maxali nasbin falaa tasdad alfaau waaqicatu fi jawaabi alkhabr la naahiya tasdad ficlu mudaaricu majzuumu bilah annaahiya wcalaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta cana can xarfu jarna ismu majruuru bcan mabniun cala sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur cana mutacaliqu btasdad wa jumlatu falaa tasdad min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru lmubtada antadi khabarkeedii wa wa anta adiga hin yaa zaydo falaa tasdad canaa hanaga dheeraysanin walaa tabic alwaaw xarfu caطfin la naahiya tabic ficlu mudaaricu majzuumu bila naahiya wcalaamatu jismihi sukuun في minan jaar wmajruur mتacaliq btabic wاlfaacilu damiir mustatir tabic faacilkeeda anta waay fii minan hadii la yihahdo majzuum fii xarfu jar minan ismu majruur bfi wcalaamatu jarihi kasraة mqadaraة calى اalif اmaxduufati ltiqاءi saakiniin manac midula tacaduru hadday minaa tahayne majruur bifatxa muqadara cala alif litacadur calaa kuli xaal aljaaru walmajruur mutacaliqu bitabic ilaa adaatu istithnaa mulgaatun laa camala lahaa liannahu kalaamkii waa taam maya kalaamki hayru taam hayru muujab waay marka binaqdin jaaru wamajruur mutacaliqu bitabic kalaamka hadduu mufaraq yahay annahu yucrabu bima bacda ilaa bima yaxtaaju ilayhi maa qabla ilaa marka tabic hadeertaan maxay u baahan tahay mafcuul oo ay qaadato marka binaqdin fi mowqic mafcuul waay wاljazmu fi اlkhamsati mithlu الnasbi wاljazmu alwaaw اlاstinaaf aljazmu mubtada marfuuc bاlاbtidaa marfuuc bdama daahira fi اlkhamsati la jazmiyo aljaaru wاlmajruur mutacaliq biاljazmi mithlu khabru اmubtada jazmi khabarkiisi waa marfuuc bidama daahira mithlu mudaaf annasbi mudaafun ilayhi majruur faqnac alfaau listinaaf iqnac ficil amr mabni cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta biijaazi albaawu xarfu jar iijaazi ismun majruuru bilbaawu calaamatu jari kasratu muqadaratu calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba iijaazi mudaafu yaau lmutakalimi mudaafun ilayh mabni cala sukuuni fi maxali jarin biijaazi jaari majruurkaas mutacaliq biqnac wqul alwaaw xarfu caطfin qul ficil amr mabni calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatin wujuba taqdiru anta lii allaamu xarfu jarin walyaau damiir mutasil mabniun calى sukuni fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliqu bqul xasbii maquul qowl keligeed waa ciraabi kartaa ama waqul dheh xasbii haada xasbii saasay ku fiican tahay marka xasbii khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru haada haa xarfu tanbiih haa ismu ishaara mabniun calى sukuni fi maxarafi mubtada xasbii khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci damat muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalimi manaca min duhuurihi ishtigaalu اmaxali bxarakati اmunaasaba xasbi mudaafu yaa mutakalim mudaafu ileyh mabniun calى sukuni fi maxali jarin marka jumladan hada xasbi min almubtada wاlkhabr fi maxali nasbi maqulu qul wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin